رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد أبواب موجبات الغسل عقلي أحسن كرة قضية الشارع خيارها واجبية طلب طلب الغسل قضية الإنقاذ من المني من إذا لا يقبل annabiya sala allahu calayhi waaalih wasalam ayaan weydiiyey waan soo marnay inuusan isagu toos u weydiinin ee uu u maray saxaabada qaar ka mida fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay madida dhexdeeda waxaa ahaaday alwuduu'u weyseqaadad ka wayse qaadad wa fil maniyi manida dhexdeedana waxaa ahaaday alguslu qabaysi rawa waxaa wariyey axmed wabnu maajah watirmidi wasaxaxahu wuu saxiixiyey wakadalika waxaa wariyey abu daawuud iyo nasaa way wariyeen xadiidka oo lafdii waxay ku wariyeen idaa ra'ayta almadya faqsil dakaraka watawada wudu'aka lisalaa madi haddaad aragto kaa soo baxday xubinkaaga taranka dhaq kadibna weysayso sida aad salaada ugu weysaysatoo kale fa idaa fadakhta almaa'a fakhtasil markaad biyo soo dayso oo manidu aad soo dayso waay markaa qabayso weli axmeda waxaa usugnaaday wali weli axmeda buu u sugnaaday xadiidka fa markaasaa wuxuu yidhi wali axmeda waxaa u sugnaaday fa qaala wuxuu yidhi nebigu sal lay waslam idaa goortii khadafta aad ganto yani xadiiskii horey ku xidhanta cali su-aashiisii jawaabteedii waa idaa goortii khadafta aad ganto almaa'a biyaha faqtasil qabayso min aljanaabati janaabada ka qabayso biyahaasi waa manida waa waidaa lam takun hadaadan ahayn khaadifan mid ganay falaa taqtasil ha qabaysani haddaadan ganinna ha qabaysani ayb xadiidkaasi waxaa saxiixiyey ibnu khusayma ibnu xibbaan alimaamu nawowi sheekh albani xadiidku saxiixaynkuu ku yaallaa isagoo aan lafdiga kala hayn oo faydaa fadahdadaas aynala socon ama khadafta <clears throat> ayib taa dambe axmedna sheekh albani wuxuu leeyahay sanadkeedu waa xasan ama waa saxiix lafdiga dambe axmed uu warinayo macnaha sheekh wuxuu yidhi marka wa fiihi waxaa ku sugan xadiidka tanbiihun baraarujin laysku baraarujinayo calaa maa yakhruju wixii soo baxa ligayri shahwatin dareen la'aantii ku soo baxa yacni mani iska soo baxday oo ruuxa dareen la'aan kaga soo baxday imaa limaradin inay kaga soo baxdo xanuun dartii aw bardin ama qabow dartii falaa yuujibu inuusan waajibinaynin algusla qabayska inuusan waajibinaynin buu ku tusaya bimacnaa xadiidku wuxuu faa'iidaynoo kale baabka horta loo guntay oo ah in laga qabaysanayo manida ee hadday soo baxdo taa horta wuu ku tusayaa waana madhabka caamatu ahlilcilmi saxaabadii nebiga iyo taabiciintii iyo a'immadiiba sufyaan athawri shaafici axmed iyo isxaaq iyo hayrkoodba waxaa kaloo uu xadiidka faa'iidaynayaa manidu waxay waajibinaysaa qabays markay ku soo baxdo bootin ku soo baxa khadfi markay e, iyadoo boodaysa ay soo baxdo boodiddaa soo bixideedu waxa weeyaan waa markay dareen ku soo baxdo wa ah, lishahwa e, haddii ay ruuxu intuu xanuunsado ay dareer isaga timaado iyadoo dareeraysa oo shahwo la'aan iyo dareen la'aan ku soo baxdo ama intuu qabow ku dhaco isagoon waxba dareeminba ay iska soo dareerto shahwana uusan dareemin waxaa xadiiska laga faa'iidaysanaysaa inaysan markaa qabays waajibinayn taa xaggee laga qaatay lafdiga ah idaa khadafta idaa xadafta midin qore ah, khadafta inay taan filaya naxqiishay u baahantay ayib khadfiga waxaa la yidhaahdaa saasaan u malaynaya inay tahay lanna xadfiga oo bilxa waa goyn khadfiga biluga alcarabiya waa ramyiga marka inay saa taan filaya wallahu marka khadfiga oo khadafta ah waa ramiga waa ganinta shayga markaad ganto we waxay leeyihin marka culimmada saa u daliishanaya biyaha manida ah marka ay ganmayaan oo boodayaan shahwo mooye markaa si kale kuma soo baxaan markaa unbayna qabayska waajibinayaan leanna wixii haddaynan boodid iyo shahwo ku soo bixin waa uun dhareer waa dareere uun iska soo baxay weeyaan bay leeyihin sidaana culimo fara badan ayaa qabta shahwadu haddayna waxaan u jeedaa manidu haddayna shahwo ku soo bixin iyo dareen iyo booditaan inaysan markaasi qabayska waajibinayn ayadda qur-aankana waa laga waa laga faa'idaysano khuliqa min maa'in daafiq yacni dafqiga waxaa la yidhahdaa waa boodidda waa biyaha boodaya marka markay boodid ku soo baxaan waa markii shahwo ay ku soo baxaan macnahaasay in badanoo culimada ka mida ka qaadanaya wacan ummi salamata anna umma sulaym radia allahu tacala canhuma qaalad waxay tidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ina allaha alle laa yastaxyi kama xishoodo min alxaqi xaqa kama xishoode waa hordhac waa araar ama waa afeef waxay u afeefanaysaa hadalkay soo wado wax laga xishoodo ah caadatan wax laga xishoodo ah laakiin waxaa ii geeyey bay leedahay xaq baanahay xaqna muxuu ahaay allaan ka xishoon ina allaha laa yastaxyi min alxaq ee fahal ma ah, fahal cala almar'ati haweenayda korkeeda ma ahaaday alguslu qabaysi idaa goorta ixtalamat ay qarawdo ixtilaamka waxaa la yidhaahdaa maa yaraahu annaa'imu fi nnawm ruuxu markuu hurdo waxa uu ku arko hurdada dhexeeda oo qarawga iyo dhadhabkii wax saas oo kale ah halkana waxaa laga wadaa waa galmada ixtilaamkan hadda meesha waxaa laga wadaa galmada ruux markuu riyoodo isaga oo galmo samaynaya saas daraaddeed baa riwaayada axmed lafdigiisu waxa waxay tidhi idaa ra'at ana zawjaha yujaamicuhaa fi lmanaam atakhtasil hadday ku riyooto hurdada dhexeeda ninkeediioo u galmoonaya ma qabaysanaysa rasuul ilaahi laga wadaa marka ixtalamad qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam nacamha idaa goortii ra'ad ay aragto almaaa biihi markay aragto oo manidii a ah, markay riyooto biyihii ay aragtay wax soo baxayna ay bannaanka aragtay fa qaalad markaasaa waxay tidhi ummu salama ummu sulaym waa anas hooyadii waana saaxiibatulxadiid ummu salamana waa umulmu'miniin nabiga xaaskiisa salawatu rabbi waslamu caleyh marka meeshaa la wada joogaa fa qaalad ummu salama waxay tidhi wa taxtalimu miyay ixtilaamtaa almar'atu haweenaydu oo haweenaydu intay qarowdo miyaa biyo ka yimaadaan waay macnaha arintaasi waxoogaa ay yani wax weeyaan ay su-aal ka keentay fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly waslam taribat ha dhul dhaceen yadaaki labadaada gacmood ha dhul dhaceen oo carrada ha ku dhaceene fa bima maxaybuu yushbihuhaa u shabahayaa waladuhaa ilmaheedu sababtuu ilmaheedu u shabahayo maxay tahay haddayna biyo lahayn saas way macnaha muttafaqun calayhi saddexdii baa soo saaray masaladaasi wataxtalimu lmar'a waxaa su-aasha keenaya dumarku eh, haddii ay qarwaan inta badan biyahoodu bannaanka uma soo baxaan sida haalibka ah bannaanka ma yimaadaan lama arko sidaas daraaddeed bay su-aashu u timidoo oo miyayba dhacdaa hadday arrintaa ku riyoodaan inay biyo ka yimaadaan saasay su-aasha ku imaanaysa laakiin way dhacdaayoo marmar bay arki oo biyihii bannaanka imaanaya marka wax bannaanka yimidood aragtay haddaad jirto hadday jirto qabayso haddaadan waxba arkin oo qarow uun mooyaane wax kale aadan arkin oo aar iyo raad iyo biyo iyo wax soo baxayna hadda markaasi qabays male way macanaa saasuu nabiga ku yuri sal lay slam alimaam ibnu bataal iyo imaamu nawowi iyo waxay leeyihiin khilaaf male mas'aladaasi haweenaydu ama ragguba hadday biyo arkaan oo intay qarwaan biyo ka yimaadaan inuu qabays ku waajibayo haddaynan biyo arkin oyna waxba ka soo bixinna inuusan qabays ku waajibaynin sidaasi khilaaf male bay leeyihin baabu iijaabi lgusli qabayskii waajibintiisuu baab u yahay min iltiqaa'i alkhitaanayni laga waajibiyo ama min iltiqaa'i alkhitaanayni laga qabaysta dhe labada meeloodee la guday kulankooda iyo kulmidooda iyo istaabashadooda arrintaasoo qabays laga waajibiyo iyo wa naskhi rukhsa rukhsada iyo idanka bedelidiisa iyo naskhintiisa fiihi arrinkaa la ruqseeyey arrintaas tee wey bimacnaa waxa weeyaan markii hore waxaa la ruqseeyey oo la ogolaa labada xubnood hadday kulmaan oy isgaadhaan biyana ayna soo bixin waa laysu galmooday laakiin biyo ma soo bixin inuusan qabaysku waajib ahayn baa horraysay qabaysku ma jirin qabaysku wuxuu uun jiri jiray hadday biyo kaa yimaadaan laakiin haddaad galmooto oo biyo ayna kaa imaanin waagii hore yani waxa weye xukumka hore wuxuu ahaa inaysan qabays kugu waajibin ruqso marka waxaa jirtay ah hadday labadii xumood kulmaan oo isu galmoodaan biyana aynan imaanin waxaa ruqso ah jirtay inaan la qabaysanayn ruqsadii baa marka la nasakhay way ruqsadii sidaa ahayd oo la bedelay oo lagu bedelay xataa biyabayaysan kaa imaanin mar hadday labadii xubnood kulmaan in qabays waajibay taasaa lagu bedelay oo xukunka ruqsadaa hore waa la nasakhay labadaa masle wey mana iijaabulqusli qabayska waajibintiisa min iltiqaa'i alkhitaanayni labada xubin khitaanaynku waa taniyatu khitaan waay khitaankana waxaa la yidhahda waa mawdicu lkhatni waay waa meesha la gooyey waay meesha birtu qabatay dumarka marka la gudayay ragga marka la gudayay meeshay birtu qabatay ayaa la yidhaahdaa khitaan marka meeshaasa la waa mawdicu lkhitaan min iltiqaa'i alkhitaanayni labada meeloodee birtu qabatay ee la guday kulmidooda in laga qabaysto waajibinteeda wa naskhi rusqati ruqsati ruqsadii naskhideeda fiihi arrinkaa la ruqseeyey arrinkaasoo hadda ka hor ruqso ahaana oo la bedelay can abi hurayrata can inabiyi sala allahu calayhi waaalih wasalam qaala nabigu wuxuu idhi idaa goortii jalasa uu fadhiisto ninku bayna shucabihaa haweenayda gaballadeeda dhexdooda alarbaci ee afarta ahaa afarteeda gabal dhexdooda markuu fadhiisto uma kadibna jahadaha uu mashaqo gaadho ay balaqa almashaqata waa uu dhib gaadho oo dadaal iyo dhib badan uu maro oo uu dadaal badan bixiyo jahadaha ay balaqa almashaqata waay uu mashaqo gaadho bimacnaa waxaa laga wadaa mucaalajat lilaaj Ah, marka galmadii iyo iskudaygeedii iyo farsamadeedii iyo camalkeedii iyo shaqadeedii uu sameeyaa laga wadaa jahadaha faqad wajaba wuu waajibay marka alguslu qabayskii waa waajibay calayhi korkiisuu ku waajibay muttafaqun calayh ayb idaa jalasa bayna shucabiha ashucabu jamcu shucba shucbadana waxaa la yidhaahdaa alqicatu min ashay shayga gabalkiisa ayaa waxaa la yidhaahdaa shucba saas way macnaha marka gaballadeeda afartaa dhexdooda dhexdooda markuu fadhiisto oo maxaa laga wadaa yacni waxa weeye qoloba sibay ku dhufatay qolo waxay yidhahdeen waa labada lugood iyo labada gacmood dhexdooda qaar waxay yidhaahdeen madahee waa labada bawdo iyo labada dhudhun dhexdooda qaar hoos bay ka sii mariyeenoo jidhka qaybo kaleeto muxuu halkaasay sii mariyeen <laughs> adugu waxa weeyaan hawsha in la fahman baa muhim bimacnaa ninku markuu xaaja haweenaya ka gudanaya meeshuu fadhiista markuu fadhiista way manaa afartaasi waa afarte adugu waxa weeyaan culimmadu isla meeldhigi waayey walimuslim waxaa u sugnaaday wa axmeda iyo axmed wain lam yunzil yuusan biyo dejininba ah, marba hadduu intuu isku dayo xubinkiina meesha geeyo qabayskii waa waajibay xataa biyoba yaysan ka imaanin siyaadadaa dambe marka wain lam yunzil yuusan biyaba dejinine waxay fasiraysaa yani muxuu ahaayey macnihii xadiiska hore laga fahmayo sii caddaynaysa oo ah xataa hadduusan biyo keenin labadii xubnoodba hadday kulmeen oo uu dadaalayoo muxuu ahaayey hawshii qabtay qabayskii waa waajibay sidaa inuu qabaysku waajibayo biyaba yuusan ka imaanin mar hadday galma dhacdo oo labadii xubnood kulmaan inuu qabaysku waajibayo waa madhabu jamaahiiri ahlilcilmi salafan wa khalafan khulafaa arbaca ka mida iyo a'immada afartaa iyo madhabuljamaahiir waay khilaaf horoo qadiimaa jira laakiin gadaal dambe waxay leeyihin waa laysku waafaqay wa can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waaalih wasalam rasuulku wuxuu yidhi idaa goortii qacadda uu fadhiisto ninku bayna shucabihaa gabaladeeda dhexdooda alarbaci ee afarta ah uma kadibna massa uu taabto alkhitaanu meesha la guday alkhitaana meesha kale la guday ay taabato labada meeloodee gudan ay istaabtaan ayb faqad wajaba wuu waajibay marka alguslu qabayskii waa waajibay rawa waxaa wariyey axmed wa muslim watirmidi wa saxaxahu wa lafduhu tirmidi lafdigiisu waxa weeye idaa jaawaza idaa goortii jaawaza uu gudbo alkhitaanu meesha la guday ee birtu qabatay alkhitaana meesha kale la guday markay gudubtoy dhaafto wajaba waa waajibay alguslu qabayskii waa waajibay lafdigaa dambee tirmidi macno muhima ah buu fasiraya macnaha muhimka waxa weeye lafdiga horo ah idaa masa alkhitaanu alkhitaana waxaa laga fahmi karaa haday istaabtaanba walow yayna yacni gal maba dhicine laakiin haddayba istaabtaan inuu qabays waajibayo macnahaasina macnaha ujeeddadaa ma ah waa tan dambeoo lafdiga tirmida caddeeyey oo waxaa laga wadaa markii ay isgudbaan oo meesha yacni birtu ay qabatay xubinka ragga iyo dumarka meeshay birtu qabatay labadaasi waxay isku aadayaan qaybta hore ee xubinka raggu markay gudaha ku jirto soo saas ma saas markaa unbay isku aadi karaan qaybta hore markay gudaha gasho unbuu qabaysku waajibaa laakiin hadday korka iska taabtaan ayadoo ayna galma dhicin qabays ma waajibayo macnaha lafdigan dambe uu cadeeyey sidaas wey waana siday jamaahiirtu qabaan wey macnaha wuxuu waajibayaa uun markay yacni waxa weeye uu labada xubin isdhex galaan amaa korka inay iska taabtaan oo isdhexgal uusan jirin markaa qabays ma waajibayo saas wey macnaha macnahaasuu caddaynaya xadiid sheekhu sheekhu marka wuxuu yidhi wa huwa xadiidkani yufiidu wuxuu waa faa'iidaynayaa alwujuuba waajibnimaduu faa'iidaynaya inay waajib tahay qabayskaas wain kaana haba ahaado hunaaka halkaasi xaa'ilun shay kalateeda maalan labadii xubnood waa isgaadheen waana isgaleen waa isdhex galeen laakiin shay kalateeda ayaa jira oo maalan ama maraa ku duuban ama waayahan dambaba cinjirkan la xidhaaba dhocon kara xaa'il noqon kara xaa'ilku waa labadoodii shay kalateedo ama mara ah ama bac ah ama wuxuun wixii kale celin karoo dhan oo kala teedi karaa xaa'il la yidhahdo marka su-aala waxaa imaanaysa garanaya hadday istaabtaan laakiin ayaga oo wax kala teeda uu jiro hadday isdhexgalaan galaan ka warran qabayskuuma waajibaya sheekhu wuxuu leeyahay xadiidkani macnaha laga fahmay waxa weeyaan idaa jaawaza alkhitaanu alkhitaana lama kala qaadin xaa'il iyo duuna xaa'il lama kala qaadin sidaasaana sawaab xataa iyagoon jidhku isgaadhin haddiiba isdhexgalku uu dhaco qabaysku waa waajibaya wy manaa xaail haba jire macnahaasay faaidinaya ayb wacan ubay bni kacbin qaala wuxuu yidhi ina alfutya jawaab diineedka futyaada waxa weeyaan waa su'aal diiniya jawaabta laga bixiyo waay ina alfutya allatii taasoo kaanuu ay ahaayeen yaquuluuna kuwa yidhaahda almaau min almaa almaa'u biyuhu min almaa'i bay ka ahaatay jawaabta noocaasi ee ay dhihi jireeni ruqsatun bay ahay ruqsatun weeye waa idan shareecadu bixisay oo almaa'u min almaa maxaa laga wadaa almaa'u biyaha qabaysku min almaa'i biyaha maniday ka ahaadeen saas way macnaha markay biyo maniya soo baxaan unbay biyaha qabayskuna waajibi maxaa meeshaa laga fahmay marka inay biyaha manidu soo baxaan mooye qabays ma waajibo maxaa halkaa laga fahmay waxaa laga fahmay haddayna biyo kaa imaanin aad bagal ma samayside biyaba haddayna soo bixin qabays kuguma waajibayo saasaa laga fahmay almaa'u min almaa lafdiga kalea ka sii daqiiqsanoo xasrigu ku jiro inama almaa'u min almaa saas way macana marka waa mafhuum marka wuxuu leeyahay odhaahda noocaasi ruksatun wey oo kaana uu ahaa rasuulullahi rasuul alla sal lay waslam rakhasa mid ruqseeyey biha iyada oo idmay fii wali lislaami islaamka awalkiisa islaamka bilowgiisa ayuu nebigu fasaxay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo la idmay inay biyaba kaa yimaadaan mooye qabayskugu waajibi maayo ruqso horay ahayd uma kadibna amaranaa wuxuuna amray nebigu sal lay slam bilqtisaali qabaysi bacdaha ruqsadaas kadib ah, ruqsadaa kadib waxaa ka dambeeyey inuu nebiguna amray xataa biyabayaysan imaanayna qabaysta rawa waxaa wariyay axmed waa abu daawuud wa fii lafdin lafdi kale wuxuu ahaa innamaa kaana wuxuu ahaa almaau biyihii min almaa'i ruqsatun buu ahaa fii awali lislaami islaamka bilowgiisa uma kadibna nuhiya waa la reebay canhaa xaggeeda maxaa la reebay mafhuumkii baa la reebay xadiisku waa laba macno laba macno macnona waa mantuuq macnona waa mafhuum mantuuqu muxuu yahay haddayd biyo kaa yimaadaan mani ah qabayso waa mantuuq intaas intaa layskuma khilaafsana laakiin mafhuumkiisaa wuxuu yahay haddayna biyo kaa imaanin ha qabaysanin waxa marka la reebay ee meesha laga saaray waa mafhuumkii xadiidka oo ahaa inay biyo kaa yimaadaan mooye ha qabaysanin mafhuumkaasi ayaa la nasakhay oo meesha laga saaray oo waxaa dembeeyey qabaysta biyaba biyabayaysan idinka imaanin saas man taa hore rugso horeya xadiidkaasi ubay ibnu kacab ee uu tilmaamaya inay horraysay inama almaa'u min almaa oo ay dambaysay galmadu biyabayaysan imaanayn in laga qabaysanayo xadiidkaasi waxaa saxiixiyey imaamu tirmidi siduu sheekhu u sheegay waxaa kaloo saxiixiyey ismaaciil abubakr ismaaciili ibnu khusayma ibni xibbaan taara qutni abu xaatim araazi bayhaqi sheekh albani ibn xajarna wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saalix in la xujaysto wuxuuna sariix ku yahay xadiidkani inuu nasakhay axaadiistan inuu nasakhay xadiistii inama almaau min alma inay mansuuq tahay waana sida jamhuur ahlilcilmi ay qabaan jamaahiiru ahlilcilmi waxay qabaan xukumkaasi waa horeeyey waase la bedelay ayb xataa haddii naskhiga laga doodo waxaa la aadayaa abwaabta altacaarud waltarjiix abwaabta marka la aadana waxaan leenahay xadiidka inama almaau min almaa mas'alada wuxuu kugu tusayaa bimafhuumihi axaadiistan kalena waxay kugu tusaysaa bimantuuqiha walmantuuqu muqadamun cala almafhuum min xayu tarjiix haddii la aadana sidaasay noqon haddii dhanka la aado naskigana xadiiskani wuxuu ku cad yahay inay axaadiistaa hore inama almaau min alma inuu mansuuq yahay saas maana wacan caaishata radi allahu canha ana rajula ninbaa sa'ala weydiiyey rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu weydiiyey can irajuli ninka ayuu weydiiyey oo yujaamicu u galmoonaya ahlahu reerkiisa uma markaa kadibna yuksilu ha biyo go'aya ama biyo ka imaanayn iksaalka waxaa la yidhahdaa idaa dacufa can اlinzaal markuu ka daciifo biyo dejinta u galmooday hawshii wuu sameeyey laakiin wuxuu kari waayayba inay biyo ka yimaadaan waxaa la yidhahdaa aksala الrajul idaa dacufa can اlinzaal saas way macnaha ayb uma kadibna yugsilu biyo keenidii uu ka daciifo ayuu muxuu ahaayey canirajuli ayuu weydiiyey oo yujaamicu ahlahu uma yugsilu aan biyo keenaynin biyo ka daciifay wa caaishatu caaishana jaalisatun mid fadhida wey markaas walxaal buu su-aashaa weydiiyey caaishatu ay jaalisatun mid fadhidata su-aashaa nebiga wuxuu u jeediyey caaishoo garab fadhida oo agtiisa fadhida faqaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku markaasaa wuxuu yidhi innii anigu la afcalu waan falaa daalika arrinkaa ana aniga iyo wahaadihi midani waan samaynaa uma kadibna naqtasilu waan qabaysanaa buui <laughs> anigiyo tani caishu ku wada <laughs> waan samaynaa marmar baan hawshaa intaan qabanno biyo iyadoon imaanin baanu kala tagnaa kadibna waan qabaysanaa buu nabig sal lay slam ma war yaalla marka rawahu muslim baa wariyey ayib xadiiskaasi marka wuxuu xoojinayaa madhabka jamaahiirta ahlulcilmi oo biyaba yaysan kaa imaanina galma hadday dhacdo inaad qabaysanayso wa can raafic ibnu khadiijin qaala wuxuu uhi naadaanii waxaa ii dhawaaqay rasuulu sala allahu calayhi waaalih wasalam walxaal ana anugu calaa batni imra'atii xaaskayga caloosheeda aan ku jiro ah, aan kor saarnahay calaadu bimacnaa yani e, korayn waay bimacnaa anoo haweentayda caloosheyda korkeeda saaran wey oo xaajo gudanaya ayuu nebigu ii dhawaaqay oo raaficow baa la yidhi faqumtu markaasaan istaagay buuhi walam unzil mana aanan biyo dejinin hawshii dhexda iyadoo ii maraysa oo wax laaban yihiin baa lai dhawaaqay buui waa ka kacay waa ka booday faqtasaltu markaasaan qabaystay buuhi wa kharajtu waan baxay fa ahbartuhu nabigaan u sheegay sal lay slam rasuul ilaahayow meeshahaasaan hawshii kaga soo tegay baan idhi buui fa qaala nabigu wuxu uhi sal lay slam laa calayka korkaaga wax ma ahaanin ma qabaystaa buu marka ka wadaa sidan wax u dhaceene qabays miyaa laygu leeyay faqaala wuxuu idhi laa calayka korkaaga ma ahaanin yani laa calayka shay waay laa calayka alghuslu korkaaga wax qabaysa maaha maxaa yeelay almaau min almaa biyuhu oo qabayska ah min almaa'i biyaha maniday ka ahaadeen biyo maniya markay kaa imaan lahaayeen unbaa qabaysku waajibi lahaa laakiin maadaama ayna biyo kaa imaanin laa calayka waxba korkaagama saaran ayb qaala raafici wuxuu yidhi uma markaa kadib dhacdadaasi kadib ayaa amaranaa wuxuuna amray rasuululahi sal lay slam bacda dalika markaa kadib bilqusli qabaysi buuna amray taasi way horraysay laakiin waxaa ka dambaysay inuu nebiguna amray xaaladaasoo kale oo inay markayna biyo imaanina inaan qabaysanuna amray ra waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhahdo rashdiin ibnu sacad oo daciif sanadku waa daciif laakiin xadiidku waa xasan oo wuxuu xasan ku yahay waxaa u markhaati kacaya xadiidkaa ka horeeya ubay ibnu kacab yani caddaynaya naskiga kaasaa shaahiid u ah laakiin sanadka xadiidku waa daciif ayb axaadiistaaso dhan marka macnahay faa'iidaynaysa waxa weeyaan inama almaa'u min almaa mafhuumkeedu waa mansuukh waxaana dembaysay in qabaysku uu waajib yahay ama biyaha kaa yimaadeen ama yaysan kaa imaan mar haddee galma dhacdo waana sidaas masaladu baabu man dakara ciddii xusuustay buu baabu yahay xtilaaman qarow oo walam yajid aan helin balalan wax qoyaan ah aw amase bilcagsi ama taa cagsigeeda ah, ruux habeenkii inuu qarwa hayay xusuustay oo shaqo qabanayay oo galma samaynayay ayuu xusuustay markuu soo toosay buu ficlan xusuusanaya xalay shaquu ku jiray haddana maca daalika maradiisii iyo jirkiisii hadduu fiiriyey wax qoyaana iskuma arag kaasi waa mid cagsigiisuna muxuu yahay ruux qoyaan isku arkay laakiin aan xusuusnayn inuu qarway taa waa yacni maradaadii ama ma jidhkaagii baad ku aragtay qoyaan iyo mani ku aragtay mana xusuusin xalay inaad qarwaysa cagsigu waa taas labadaa masale maxaa la samaynayaa qabaysku ma waajibaya mise maya can khawlata binti xakiim annahaa iyadu sa'alad waxay weydiisay annabiya sala allahu alayhi waaalihi wasalam nabigay weydiisay can ilmar'ati haweenayda oo taraa arkaysa fii manaamiha hurdadeeda dhexeeda ku arkaysa maa yara rajulu ninku wuxuu arkayo hurdada dhexeeda waxay ku aragtay ku riyootay waxa ragga ku riyo oo maxay yani waxa weeyaan galmada ah qarowgaas fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sl lay slam laysa ma ahaanin calayhaa korkeeda guslun wax qabaysa korkeeda ma ahaanin xataa ah, tunzila ilaa ay biyo dejiso oy biyo ka yimaadaan kamaa sida ana arajula ninkuba laysa uusan ahanin calayhi korkiisa guslun qabays xataa yunzila ilaa uu biyo keeno oo biyo deji yacni waxa biyo uu arko haweenaydu biyo soo baxay ay aragto way qarowday ama ninkii waa qarway biyo soo baxay buu arkay biyahaa soo baxay waa inuu ka qabaysto ayib qarow maba garanaya laakiin biyihii isku arkay muxuu samaynaya iyadana qabaysanaya adiga maqsuudka fahmo ujeeddadu waxa weeyaan waa biyihii soo bixidooda iyo xaqiijintooda wa taas haddaad xaqiijiso qarowga xusuusashadiisa iyo xusuusasha la'aantiisa waxba ma beddelayso haddaadan biyihii arkinna waan qarwahayey keliya qabays ma waajibiso qabayska waxaa waajibiya waa manida soo bixitaankeeda wey iyo xaqiijinteeda macna rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey walnasaa'iyu baa wariyey isaguna mukhtasaran isagoo la gaabiyey buu wariyey ayb wa lafduhu lafdigiisa waxa weeye nasaa-i lafdigu xadiisku wari waxa weeye annaha caaisha sa'alad waxay weydiisay annabiya nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam can ilmar'ati haweenayda oo taxtalimu yacni qarwaysa fii manaamiha hurdadeeda dhexeeda ku qarwaysa yani ayay nebiga weydiisay faqala nebigu wuxu uhi sl lay waslam idaa goortii ra'ad ay aragto almaa'a biyaha faltaqtasil ha qabaysato biyihii hadday aragto manida aha ha qabaysato buu nebi uri sal lay slam xadiidkaasi sanadkiisu waa daciif waxaa ku jira in la yidhaahdo zayd ibnu caliy ibnu judcaan oo daciifa ku jira lisuui xifdihi cataa alkhuraasaani baa mutaabaceeyey cinda anasaa'i wa axmed laakiin waa mudallis yahimu kaiiran waana caancaneeyey marka mutaabacadiisu xoogaa way tabar darantaha iyaduna lakiin sheekh albaani caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahay xadiidku shawaahid buu leeyahay uu ku xoogaysanayo oo uu ka mid yahay xadiidu caaisha kan soo socdee ka dambeeya marka xadiidka caaisha iyo e, kan khawla ayuu isku xoojinaya markaasuu xasan ka dhigaya ayb can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tihi su waxaa la weydiiyey rasuulu sala allahu alayhi waalihi wasalam can irajuli ninkii baa la weydiiyey ninkaasoo yajidu helaya albalala qoyaankii helaya walaa yadkuru aan xusuusanayninna ixtilaaman wax qarawana aan xusuusanayn yacni galmo iyo wuxuu habeenkii samaynayey ma xusuusto laakiin wuxuu helay qoyaankii manidu isku arkay qaala wuxuu yidhi nebigu sal lay waslam yaqtasilu wuu qabaysan wa can irajuli baa la weydiiyey nebiga sal lay slam ninkaasoo nin kale ayaa la weydiye wa can irajuli nin kalena waa la weydiiyey alladii kaasoo oo yaro arkaya dheh an qad ixtalama inay biyo ka yimaadeen buu arkaya ah, maya wa can irajulina waa la weydiiye oo yaraa arkaya an qad ixtalama inuu qarway ayuu arkayaa inuu qarway ayuu muxuu ahay cidqaadsan yahay ama arkayaa walaa yajidu mana helayo albalala qoyaanna ma helayo ah, xali wuu qarwayey laakiin qoyaan iskuma arkin fa qaala nabigu wuxu uhi sal lay slm laa usla wax qabaysa calayhi korkiisa ma ahaan fa qaalad waxay tidhi ummu sulaym almar'atu rasuul allow haweenayda oo taraa arkaysa daalika arrinka haweentu hadday sidaas iyadana ku dhacdo aragtana ka war nabigu wuxuu yidhi calayhaa korkeeda waxaa ahaaday almaya calayhaa korkeeda ma ahaaday bay tidhi alguslu qabays miyaa hadday haweentu aragto iyadana qabays miyaa korkeeda qaala nebigu wuxu ur sl lay slam nacam ha maxaa yeelay innama annisaa'u dumarkii shaqaa'iqu rijaali waa ragga jeexyadooda waay ah, ragga jeexoodooda waay yacni ragga iyo dumarku laba jeex bay isu yihiin maxaa laga wadaa bimacnaa axkaamta dumarka loogu talagalay waxaan u jeeda axkaamta ragga loogu talagalay dumarkana waa loogu talagalay waa jeexooda waay qur-aanka kariimka ah iyo sunnada nebiga sal lla alay slam wixii xugum ah ee rag loo sheegay dumarkuna way kula jiraan allaahumma wixii nas gooniya daliil gooniya ku soo arooray oo dumarka gooni uga saaraya mooye asalka waxa weeyaan axkaamta shareecada dumarkii ragga waa ka dhexaysaa sababtuna waxay tahay innama annisaa'u shaqaa'iqu rijaal waa waa ragga jeexoodo axkaamta sharciga isku mid bay u yihiin waa u siman yihin way wada khusaysaa wixii nin loogu talagalay dumarkuna waa kula jiraan wixii nas gooniyo uu saarayoo dumarkii ragga uu ku kala duway mooye sidaas daraaddeed hadday timaaddo waayo muxuu ahaayey mas'alo la leeyahay muxuu ahaayey ragga iyo dumarku isku mid ma aha waa in daliil loo helo waa in daliil loo helo haddii daliil loo waayo haweentu ragga sidiis unbay samaynaysa ayib waxaa wariyay alhamsatu baa warisay ila nasaa'iya nasaai mooye xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhahda cabdullaahi bnu cumar alcumari oo daciifa ayib qadarka ugu dambeeya laakiin xadiidka inama nisaau shaqaa'iqu rijaal ah shaahid buu leeyahay min xadiidi anas wa umu sulaym sheekh albaanina waa taxsiiniyey xadiidkii hore umu sulaymna qaar xadiidka ka mid a ah ayuu u markhaati kacaya sidaas daraaddeed baa xadiidka uu macnaha alfaadiisa badankeed ay shaahid leedaho xasan noqonaysaa macnaha ayb axaadiistaasi marka waxay faa'iidaynaysaa eh, inay xugumka sharcigu ku xidhan yahay biyaha soo bixitaankooda qarawga keligii inuusan wax macnaa ku xidhnayn xugum kuma xidhna laakiin waxay ku xidhan tahay biyaha araggooda ayb su-aasha laysweydiinayaa waxay tahay haddii uu ruuxii isku arko maradiisii uu ku arko ama jidhkiisii wax uu kala garan waayey ma mani baa mise mani ma ah uu shakiyey caddaynna ma hayo muxuu samaynayaa wuxuu samaynayaa alyaqiinu laa yazuulu bishak yaqiin ah wuxuu hubay inuu daahir yahay shaki ah waxaa yimid inuu janaabooday mana hubo waa hubi kari waayo maxaa la odhanayaa marka ya ma daahir baa mise waa janaabo qaba waa daahir wa ah, lanna xaqiiqo xaqiiqadii hore burisa shakigan dambana xaqiiqadii hore waxba kama bedeli karo sidaas manaa masaladaas waan soo marnay eh, mxuu ahaa meelo kalean kuso marnay baab wujuubi lgusli qabayska waajibidiisii buu baab yahay cala alkaafiri gaalka korkiisa uu ku waajibay idaa goortii aslama uu islaamo hadduu gaalku soo islaamo in qabaysku ku waajibayo ayuu baab u yahay oo uu qabaysanayo an qays ibni caaim annahu isagu aslama wuu islaamay fa amarahu nabiyu nebiga wuxuu amray sal ly slam an yaktasila inuu qabaysto bimaa'in biyo inuu ku qabaysto wa sidrin iyo gob ah, gobku waa geed saabuun ahaan loo isticmaali jiray waay ah, saabuun ahaan ayaa loo isticmaali jiray ilaa hadda waa la isticmaala rawa waxaa wariyay alhamsatu shantii baa warisay ila bna maajah ibnu maajaha mooye waxaa saxiixiyey xadiidkaasi ibnu khusayma ibn xibbaan ibnu sakan sheekh albani tirmidi iyo nawowina way taxsiininayaan laakiin xadiidka sanadkiisu waa munqaic cala sawaab ah, lanna qays ibnu caasim ninka ka warinayay ma uusan ka maqlinoo muusan la kulmin saas way marka inqiaacaasaa ku jira sidaasayna culimmada qaarkood tilmaamayaan sanadkiisu waa daciif bay leeyihin waana xadiidka ugu roon axaadiista loo deliishado gaalku markuu soo islaama inay qabays ku waajibaya xadiidka ugu ron wey ayb wa can abi hurayrata radi allahu canhu ana humaamata aslama wuu islaamay humaamata bnu ahaal ama uhaal alxanafi reer bani xaniifa wuxuu ahaa eh, isagoo gaal ah ayaa la qabtay saxaabadu soo qabteen nebigaa loo keenay salawatu rabbi waslamu aleyh magaalada madiina marka eh, masaajidka jiir jiirarkiisa ka mida lagu xidhay maxbuus ahaan meeshaasuu marka ku xidhnaa marka nebigu sal lay waslam wuu u yimaadaa markaasuu wuxu uhi war humaame markaasuu wuxuu yidhaahdaa in taqtul taqtul daadamin haddaad i dishana nin dhiig le baad dishay nin dhiig leh oo qiimo ku fadhiya oon sahlanayn baa dishay buui haddaad issii daysana nin abaal leh baad sii daysay buui haddaad xoolo rabtana waxaad rabto sheego buuri waa isaga tegay nebigu sal lay slam subaxdii dambu haddana kusoo galla war umaama bal waran saddexdii kalemuu ugu celiyey waa gaal waa nin qalafsan oo dadka reebaadiyaha ma naxaan reer bani xaniifa nimankii la dhihi jiro yuu ka dhashay muxuu ahay dhibka badnaayee saxaabada markii dambe dagaaladii xuduubu ridda lagu baaba'ay marka saddexdii keli buu ku celiyey maba jixinjixayaba habeen subaxdii saddexaad ba haddana kusoo kalla bal warran waa lurseetahay bal warran saddexdii unbuu ugu celiyey markaasuu nebigu sal lla slam atliquu umaama sii daayay buu nebi sal ly slm xadhigga ka fura xadhiggii markii laga furay yuu tegey wuu soo qabaystay wuu soo noqday nebigu u yimid islaamnimadiisii buu marka ku dhawaaqay u ashhaad umaama waa ninkaa marka qisadiisiiba marka in yar laga soo qaaday wa can abi hurayrata ana umaamata aslama wuu islaamay faqaala anabiyu nebigu wuxu uhi sal lla lay idhabuu taga bihi isaga waxaad la aadaan ilaa xaa'iqi bani fulaan ree bani fulaan beertooda la aada xaaidku waa beerta derbiga leh famuruuhu amra an yaqtasila inuu qabaysto amra markuu islaamay bay kaxeeya oo oh, beerta intaad geysaan meeshaa inuu qabaysto amra oo ha soo qabaysto ra waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey sheekh wuxuu yidhi bayhaqi baa sidoo kale xadiidka soo saaray sanadkiisuna waa saxiix calaa sharti shaykhayn buu leehy ayib laakiin xadiidka lafdigaa ah inuu nebigu amray inuu soo qabaysto lafdigaasi saxiixaynka kuma yaallo sida saxiixaynka ku taallay waa sidaan hadda sheegnay oo asagoon islaamin buu nebigu sii daayey isagoo weli gaal ah baa xadhigga laga furoo layska sii daayey markii la sii daayeyna isagoo ninna amrin welina uu gaal yahay yuu intuu tegey buu isagu iskii usoo qabaystay markuu soo qabaystay kadib buu nebiga u yimid markaa kadib uu islaamay qisadu marka sidaasay sax ku tahay saxiixaynkana ay ku timid amaa lafdigan ah nebigaa amrayoo soo qabaysay yidhi ama u soo qabeeya yidhi lafdigaasi waa lafdi shaad ah lianna ruwaadda badankood ma aynan sheegin saas way macnaha maxfuud maaha lafdigaasi ayib maxfuudku waa taa aan tilmaanayo isagu inuu iska soo qabaystay sidaasaa macnaha maxfuud intuusan islaaminna uu qabaysku ahaa ama qabaysigu ahaa macnaha laakiin lafdigan amarka ahee nebigaa amrayoo soo qabaysay yidhi taasi iyada waxa weeyaan eh, xadiidka duruqdiisa xufaadda iyo ragga muxuu ahaay adag ay wariyeen saxiixaynkii qeyrkeed ku taalla kuma yaalla lafdiga amarka macnaha saas daraaddeed ba culimmada qaarkood waxay tilmaamayaan inuu lafdi shaad oo daciifaya labadaa xadiid wuxuu sheekhu u keenay in u deliishado gaalka markuu soo islaamo inuu qabaystayna waajib tahay laakiin labada xadiidba dacfi baa ku jira kan dambana lafdiga la deliishanayo oo yacni famuruuhu an yaktasila nebiga amraydaasi waa lafdii shuduud ku jiro kan horena waa xadiid sanadkiisa inqitaac ku jira cala sawaab baabkaasi wax ku asaxay marka si loo hela ma fududa gaalka inuu qabaysanayo in xadiid saxa ah oon hadal ka joogin loo helo masale fudud maaha sidaas daraaddeed bay culimmadu ku kala aragti badalayihin alimaamu axmed ibnu xambal ayaa ku tegay isagu inay yacni mutlaqan xaalad walba waajib ku tahay inuu soo qabaysto maradku markuu islaamo <coughs> alimaamu shaafici isagu wuxuu maray waa sunno ee waajib maaha sax sunnanimada xaggee ka qaatay wuxuu ka qaatay amarkan axaadiistan uu daliishanaya oo la saxan oo la sugan macnaha istixbaabkana wuxuu ka qaatay oo amarkan wujuubka kaga sarfiyey wuxuu yidhi saxaabo aad u fara badan iyo ummadda badankeed baa soo islaamtay intaa dad soo islaamayay haddii mid walba qabayska la farayay arrintu waxay noqon lahayd arrin la soo guuriyo si jamaaci ah oo ummaddu soo guuri sida salaadda ay u soo guuriso kalea loo soo guurin laha ee wax laba xadiis iyo saddex xadiis ku soo aroora oo haddana sanadkooda laysku haysta maba ahaateen buu leh saas daraaddeed waxaa ka muuqata nebigu inuu qoladanna amray qabaysta dad kaloo farabadaanna inaysan qabaysan jirin saas daraaddeed buu istixbaab buu qaadanaya waa sunnu leey ayb abu xaniifa iyagu iyo culimada qaarkood baa waxay marayaan intuu gaalka ahaa hadduu junubayna oo isagoo junub uu ahaa markuu gaalka ahaa qabays baa la amri intuu gaalka ahaa hadduusan junubinna qabays la fari maayo warkaasina war yani saxa maaha laanna gaaladu hadday soo islaamaan wixii axkaamay hore oo dhan alislaamu yahdimu maa kaana qablahu waay wuu janaabo qabay iyo muxuu ahay janaabo qabkiisa maxaa kaa galade ila waxoodii oo dhanba waxaa uun duuduub baa loo liqay duuduub baa loo tuuray soo saas maa marka cala sawaab waxa weeye wax ku tusaya daliil cad oo wujuubkaasi ku cad ma jiro istixbaabkii baa laftiisa laysku haystaa xataa sunnanimadii baan loo haynin daliil cad loo hayn saas daraaddeed haddii loo qaybeeyana waa ixtiyaad haddii layska daayana wax dhiba kuma jiro masaladu sidaas ay u xoog badan tahay waase masale khilaafiya baabulqusli qabayskiibuu baabu yahay min alxaydi xaydka laga qabaysto ah, dumarka markii caadadu ku dhacdo inay qabaystaan wa can caaishata radi canha ana faatimata binti abi xubaysh kaanad waxay ahayd tustaxaadu mid la shubo la dhiig shubo ah, ama mid la dhabar furay bay ahayd oo dhiig joogtaa ka socda fasa'alad waxay weydiisay annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam bay weydiisay istixaadadu waa haweenta dhiiggu si joogtaa uga socdo waana muxuu ahaay ma aha xayd maaha laakiin waa dhig fasaadoo iska socda fa qaala nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam kaasi dhiiggaasi joogtadahe iska socdaaye cirqun waa xidid waa xidid go' ma aha muxuu ahaayey dhiiggu meeshuu ka imaan jiray oo ah muxuu ahaayey ukuntii u diyaar garowday in ay hesho muxuu ahaayey xayawaan minawi ah oo la falgala oo markaa ilmihii ka abuurmo ukuntu markay weydo wax la falgala bay burburaysaa markay burburto kadibna waxay noqonaysaa eh, muxuu ahaay xaydkaasay noqonaysaa sidaas daraaddeed markay islaantu haweenaydu ay uur leedahay sida qaalibka ah caada kama timaado xaggay aadeen leanna ukuntii samaysmaysay waxay isu beddelaysaa markaaba nafaqo ilmuhu qaadanayaan ilahay xikmadiisa way tabaaraka wa saas daraaddeed baa culimmo badan waxay qabaan haweenta uur kale hadday dhiig ka yimaado dhiiggaasi waa damu fasaad maba ahabay leeyiin xayd ma sababtu waxa weeye hadday uur leeyihiin xaydba kama yimaaday leeyihin qaarna waxay leeyihin war idinka xayd uur iyo uur waxba idinkama geline dhiig hadduu yimaado wakhtina uu leeyahay waa xayd eh yaa idinku yidhi haweenay uur leh xayd kama yimaado ma daliil baad u haysaan haddii la helay isagoo yimid <laughs> xukunkii xaydka alla siinay waa masaladiiga doodeeda jirta wa marka daalika kaasi cirqun waa xidid yacni dhawar furanka ama dhiig furanku waa xidid go'ay waa kii xadiiska kale ahaa waa rakdatu shayaan shayaan haraatidii wa ah, shayaan haraatidii weeyo waa dhiig saa ku imaanay walaysad mana aynan ahaanin bilxaydati xaydadii maaha dhiiggii xaydka maaha ee fa idaa goortii aqbalad ay soo qaabisho alxaydatu dhiiggii xaydku markuu soo qaabilo oo wakhtigii aad lahaan jirtay kugu yimaado fadaxii ka tag asalaata salaada ka tag yaani dhiiggii bay kala garanaysaa marka dhiiggan iska socday dhabar furanka iyo kan xaydka way kala taqaanaayoo markaa waxay ku kala garan midabka iyo urka iyo isuma eka sifaatkii bay ku kala soocaysaa marka kii aad taqaanaye xaydadu markuu soo qaabilo fadaci salaata salaada ka tag waidaa adbarat tii xaydadee taqaanay markay daba jeedisoy go'dana fakhtasilii qabayso wasallii tuko waa madhab jamaahiiri ahlilcilmi waay inuu caadadu iyo dhiigga xaydku uu qabaysi waajibiyo masaladaasi waa masalo laysla ogol yahay baabu taxriimi alqiraa'ati cala alxaa'idi waljunub waxaa la mida ah haweenayda caadadu ka go'day midda iyadana dhiigga dhalmadu ka go'ay waa la mid ama afartan beri ha kaga go'o ama ka hor ha ka go'o laakiin markuu ka go'o ayadana qabaysku waa ku waajib baabu taxriimi alqiraa'ati akhrintii xaaraamnimadeeda ama xaaraamaynteeda cala alxaa'idi laga xaaraameeyo midda yacni caadada qabta waljunubi iyo midka janaabada qaba qur-aankii ma akhrin kartaa haweenay caado qabta mase akhrin karaa nin janaabo qaba nin aan weyse qabin ama haweenaan weyse qabin quraan ma akhrin kartaa ma soo marnay maysamayna soo mar ya taa soo marnay xadadka yar qur-aanka in lala akhrin karo oo lagu akhrin karo waan soo marnay xadadka weynee qabayska waajibiya ama caadada ama janaabada ah hadduu ruuxu qabo quraan ma akhrin karaa masaladu taas waa sheekhu waa jasmiyey oo wuxuu yidhi xaaraamayn laga xaaraameeyo midda caadada qabtiyo midka janaabada qabee ninka ah qur-aanka ahrintiisa laga xaaraamaya ayuu baabu yahay waa arkaynaa axaadiista uu keeno wacan caliyin radi allahu canhu qaala wuxuu uhi kaana wuxuu ahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi waaalih wasalam rasuulku wuxuu ahaa yaqdii mid guta xaajatahu xaajadiisuu gudanayay yaqdii mid guta ayuu ahaa xaajatahu xaajadiisuu gudan jiray oo muxuu ahaayey xaajada saxrada iyo kaalida kuwaas waa uma kadibna yakhruju waa bixi jiray fa markaasuu ahrin jiray alqur'aana qur-aanku jiray xaajada yaree weysada jabisa markuu soo guto ayuu qur-aanka ahrin jiray wayakulu waa cuni jiray macanaa la jirankanaga allaxma hilibkana waa cuni jiray walaa yaxjubuhu uma diidi jirinoo kama mancin jirin wa rubamaa qaala inuu yidhaahdaa laga yaabaa laa yaxjizuhu kama hor istaagi jirin laa yajiz iyo laa yaxjubuhu waa isku macno alxajzu walxajbu walmancu waa isku macaani wey manaa yani kama celin jirin oo uma diidi jirin min alqur'aani qur'aanka xaggiisa shay-un waxba uma diidi jirin layse aljanaabata janaabada mooye janaabada mooye wax kaloo qur'aan akhris u diidi jira ma jiro ra waxaa wariya alhamsatu shantii baa warisa laakiin lafdu tirmidiyi tirmidi lafdigiisuse wuxuu ahaa lakina lafda tirmidiya tirmidiyi laakiin tirmidi lafdigiisu mukhtasarun waay waa mid la soo gaabay oo waaka kaana wuxuu ahaa nebigu yuqri'unaa cali baa dhahaya kaana nebigu wuxuu ahaa yuqri'unaa mid noo akhriya alqur'aana qur'aanka calaa kulli xaalin xaalad kasta ayuu noogu akhrin jiray maa lam yakun hadduusan ahayn junuuban hadduusan junub ahayn xaaladaha kaleo dhan wuu noo akhrin jiray hadduusan janaabo qabin waay wa qaala wuxuu yidhi tirmidi xadiidkaa markuu weeyey xadiidun weeye xasanun oo saxiixun ah sidaasoo kale waxaa saxiixiyey isagana xaakim iyo dahabi iyo ibnu sakan iyo cabdilxaq alishbiili alimaam albaqawi iyo hayrkood ibni xajar iyo axmed shaakirna way taxsiininayaan laakiin culimmadaasi xadiiska haba soo dhowaysee sida sawaabka inuu xadiidku daciif yahay waa a'immada daciifisay baana ka waaweyn ragga saxiixiyey oo waxaa daciifiyoo ka mid a alimaamu shaafici oo wuxuu leeyahay culimmada xadiidku ma aynan sugin xadiidkan waxaa ka mid a axmed ibnu xambal waxaa ka mid a alimaamu albukhaari oo isaguna daciifiyey waxaa ka mida alimaam albayhaqi nawowi oo leh xufaaddu way daciifiyeen xadiidka sheikhu lalbani caleyh raxmatullah cillada loo daciifiyeyna xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira cabdulaahi ibnu salima nin la yidhahdaa ku jira waa nin saduuqa ama iqa sayidulxifdi ah khaasatan markuu weynaaday ayaa wax iskaga dardarmadeen ayib xadiidkanna wuxuu wariyey ama laga wariyey markuu weynaaday kadib oo isku dardarmaday sidaas daraaddeed cilladaasuu xadiidku qabaa alimaam daara qutni sidoo kale wuxuu rajaxay xadiidkani inuu cali mawquuf ku yahay oo uusan marfuuc ahayn sidaasaana saxiixo bisanadin saxiixin bay kaga sugan tahay cali bni abi aalib mawquufan rafcigiisu marka waa sax sanadkiisuna waa daciif rafcigiisuna waa daciif xadiidku wuxuu sax ku yahay inuu yahay cali bni abi aalib madhabkiisii qowlkiisii waa ee nabiga qowlkiisii maha salawatu rabbi waslamu caleyh wacan ibni cumar radi allahu canhuma can nabiyi sal lay slam nabiga wuxuu ka warin qaala nabigu inuu yidhi laa yaqra'u ma aqriyo aljunubu midka janaabada qaba walaalxaa'idu walaa haweenayda caadada qabtaay shay-an shay ma akhriyaan oo min alqur'aani qur ka mid yaynan ahrin baa laga wadaa oo waa khabarun bimacna almri wa ra waxaa wariyay abu daawuuda baa wariyay watirmidiy wabnu maaja ah, abu daawuud xadiiska muusan warin soo muusan dhihin rawa abu daawuud watirmidi wabnu maaja abu daawuud ma warinin labada kalaa warisa ayib sanadkiisana waxaa ku jira ismaaciil ibn abi cayaash oo muuse bnu cuqba ka warinaya ismaaciil ibn abi cayaashna riwaayadiisa shaamiyiinta waxaan ahayn hadduu wax ka wariyo waa daciif soo maynaan soo marin xadiiskan ku soo marnay wuxuu ahaa yaa xusuusa xadiis isaga sababtiisa daciif la noqdo o kalaan soo marnay ya waa xadiiskii in laga weyse qaadanayo mantaga iyo gororka iyo soo ma garanaysaan xadiiskaana cilladiisa isagu ahaa marka ninka hadda uu ka warinayo waa muusa bnu cuqba oo xijaazi ah xijaaziyiinta markuu wax ka warinayana waa daciif ismaaciil bn abi cayaashkaas cilladaasaa xadiidka ku jirta ayib saas daraaddeed baa waxaa daciifiyey axmed ibnu xambal abu xaatim alraazi bayhaqi sheekh albani duruq kaleetuu u sheegay oo daciif ah oo aan xoojin karin xadiidka waa sida uu sheekh albaani tilmaamayo wey macnaha xadiiskaasi marka ma sugna isaguna marfuucan nabiga kama sugna salawatu rabbi waslamu caleyh ayib laakiin cumar waxaa ka sugan cumar bn khataab radi allahu canhu waxaa ka sugan oo bayhaqi uu soo saaray fi lkhilaafiyaat biisnaadin saxiix inuu cumar kahan jiray oo karaahaysan jiray qur'aanka in la akhriyo xaaladda uu ninku janaabo qabo cumar waa karaahaysan jiray laakiin waa cumar mawquuf ay ku tahay ee ma aha nabiga salawatu rabbi waslamu aleyh wacan jaabirin radi allahu canhu can inabiy sal lay slm nabiga wuxuu ka warin qaala nabigu inuu yidhi laa taqra'u ma akhrido alxaa'idu haweenayda xaa'idada caadada qabta wala nufasaa walaa dumarka dhiigga dhalmada qabaaya min alqur'aani qur'aanka xaggiisa shay-an waxba kama akhriyaan ama min alqur'aani xaaluu ka mid yahay shay-an waxba ma akhriyaan wax qur ka mida ma akhriyaan looma ogola macnaha waxa wariyey adaaraqudniyu baa wariyey kadalika ibnu cadi baa wariyey fi lkaamil abu nucaym fi lxilya waana xadiis daciif jiddan ah, ah aad buu u tabardaran yahay sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahdo moxamed ibnu fadli oo kadaab ah. ah kadaab ama matruuk ah waxaa kaloo ku jira yaxya bna abi anisa nin la yidhahdo isagana daciif culimmada qaarkoodna ay ku sheegeen inuu kadaab ahaa isaguna ibrahim ibnu axmed nin la yidhahdaa ku jira isaguna daciif marka laba nin oo lagu tuhunsan yahay kadib xadiiska ay ku jiraan ama waa mawduuc ama waa daciif jiddan marka tabar male meel iska dhig axaadiistaa sheegaysa in mid ninka haweenayda caadada qabta iyo ninka janaabada qabaayay ayna waxba akhrin karin qur-aan akhrin karaynin axaadiistaa ku soo aroortay hal xadiisoo istaagaya ma jiro kulligooda daciif cala asawaab haba kala roonaadeen oo qaar ka mid a culimmada haba soo dhoweeyeen laakiin cala asaxiix hal xadiid kama kacayo ayib mas'aladaasi marka ruuxa ninka janaabada qabaya haweenayda caadada qabta quraanka ma akhrin karta ayaa waxay tahay mas'ala khilaafiya bayna alculamaa salafan wa khalafanba mas'ale lagu kala tegay waa jumhuurtu waxay qabaan iyo culimmada badankood inaysan akhrin karin axaadiistanayna deliishanaya laakiin waxaa loogu jawaabay waxaad deliishanaysaan ma sugna waa wada daciif daa'ifa min alculamaana waxay qabaan way akhrin karaan maxay deliishadeen qoladaas waxay deliishadeen cadamu daliil ah. addaliil huwa cadamu daliil soo saas ma yacnii ruuxan muslimka ah qur-aan ma akhrin karo ninka yidhaahda iyo wuu akhrin karaa ninka yidhaahda kee baa daliil laga rabaa ma akhrin karo nin kale hadduu daliil waayana aniga waxaaba daliilaha inaad daliil weyday baa daliilii ah. ah soo maha inaad daliil weyday baa daliilii ah sababtu waxa weeye intaa muslimiintu ay qur-aan akhrinayeen oo waxyigu degayey oo ay nebiga la noolaayeen hal xadiis haddaan la haynin oo uu yidhi markaa junubtiina maxaa qur-aan ha akhriyiina haddii la waayo macnaheeda maxaa laga fahmaya in wax diiday uusan jirin soo maaha saas wey macnaha ayb waa masalada la yidhaahdo albara alaliya la yidhahda albaraa alaliya waxa weeye wax diiday haddayna jirin mas'aladani bimacnaa waxa weeye oo manciyey ruuxa looma lagama mancin karayo adilada waxaa ka mid a ah, xadiiskaynu soo marnay fii saxiixi muslim ku yaallay kaana yadkuru allaha calaa kulli axyaanihi nebiga wakhtiyadiisaoo dhan ilahay buu xusi jiray cumuumkiisa maxaa soo gelaya ya xaaladda uu janaabo qabaa soo gelaysa calaa kulli axyaanihi waxaa ka mid a ah xadiista loo deliishanayo xadiidkii caaisha radiallahu canha markii ay muxuu ahaaye xajka xajka markay aaday oo markii maka la sii galay caadadu ku dhacday oo iyadoo ooyaysa nebiguu usoo galay salawatu rabbi waslamu caleyh maxaa kugu dhacay dhiiggiiba igu dhacay ee nebigu uri sal lla lay waa arrin ilaahay ku qoray gabdhihii aadam eh ifcalii kamaa yafcalu alxaaj hayra anlaa tatuufii bilbayt bu nebigu sal ly slm wax kastoo xaajigu sameeyo samee laakiin beytka un ha dawaafi xaajigu muxuu sameeyaa ya waxyaalaha xaajigu sameey maxaa ka mid a inuu akhriya wuu sameeyaa soo xaaji wuxuu sameeyo o dhan samee laakiin beyt kacbada ha waxaa laga fahmayaa qur-aanka inay akhrin karto iyadoo caado qabto mas'aladaasi marka ahar kaleetaa jiro imaamu albukhaari caleyh raxmat wuxuu ka mid yahay culimmada qabta bukhaari in haweenayda xaa'idada ay qur-aanka akhrin karto junubkuna akhrin karo wax diidayana uusan jirin saas daraaddeed bu wuxuu keenay ahar dhahaya fii saxiixi lbukhaari cabdillahi bni cabbaas buu ka warinaya lam yara fi lqiraa'ati liljunubi ba'san cabdullahi bni cabbaas waa inuu ruuxa janaabada qabaayo qur-aan akhriyo cabdullahi bni cabbaas dhib umuusan arki jirin masaladu marka waa masale khilaafiya bayna alculamaa laakiin wax daliiloo cad oo diidaya oo dhahaya junubku qur-aan ma akhrin karo ama xaa'idadu qur-aan ma akhrin karto wax nas oo ku sugan oo ku cad ma jiro mar haddii la waayo dadka yaan loo diidin qur-aan akhriska iyo dikriga ilahay masaladaas waa saas raajix waxa ay xoog badan tahay inay akhrin karaan waxaa ka gedisan taabashada misxafka oon iyada soo marnay somaynaa soo marnay taabashada misxafka maya oo dee xadiidkii aynu soo marnay laa yamasu lqur'aana ilaa aahirun baa taas ku fadhida amaa tan waxba uma hayno khilaafiyahaba ahaatee laakiin saasaa xoog badan inaysan inaysan wax loo diidi karaa ayna jirin oo u bannaanta inay ahrin karaan macna ayib ruqsati fi ijtiyaazi aljunubi fi lmasjidi wamancihi min allubhi fiihi ila an yatawada wuxuu baabu yahay aruqsati idan iyo ogolaansho fi ijtiyaazi aljunubi midka janaabada qabo inuu gudbo oo tilaabo filmasjidi masaajidka dhexdiisa inuu gudbo loo ogolaado ruuxa janaabada qaba inuu masaajidka dhex maro oo dhanka kale uga gudbo taas in loo ogolaado wa mancihi iyo diidadiisa kii janaabada qabay loo diido min allubthi nagaadi fiihi masaajid dhexdiisa lagu nagaado isagoo janaabo qaba inuu masaajidka iska dhex fadhiiso arrinkaa loo diido ilaa an yatawada'a inuu weysaystaba mooye oo hadduu janaabo qabo laakiin weysaysto bimacnaa masaajidka waa dhex fadhiisan karaa wa ayb can caaishata radi alla canha qaalad waxay tidhi qaala rasuulu sala allahu alayhi waaalih wasalam rasuulku wuxuu idhi masaladii hore ee qur-aanka inuu ahriyo ruuxa junubka karaahaysigeeda waxay ka sugan tahay baynu idhi cumar cumar baa karaahaystay oo kahan jiray oo dhihi jiray junubku qur-aanka yuusan ahrin wa can caaishata radi alla canha qaalad waxay tidhi qaala rasuulu sala allahu alayhi waaalih wasalam rasuulku wuxuu idhi naawiliinii iisoo dhiib oo isoo sii alkhumrata sijaayadda min almasjidi masaajidka iiga soo dhiiba iga soo sii alkhumra khumrada waxaa la yidhahdaa waa sijaayadda lagu tukado culimmada qaarkoodna waxay leeyihiin waa mid yar oo un wejiga la dhigan karo saasay ku fasiraya faqultu markaasaa waxaa idhi innii anigu xaa'idun mid caado qabtaan ah sijaayadda masaajidka dhex taalla iiga soo dhiib ma ahe rasulilah waan caado qaba fa qaala wuxu uhi sl ly slam inna xaydataki dhiiggaagiiyo xaydkaagu laysad ma aynan ahaanin fii yaddi gacantaadii kuma jirto ma gacantaad dhiigga ku wadata dhiiggu waa wax xugmi ah soo ma ma gacantaad ku wadataayo markaad masaajidka gasho sijaayadda soo qaadaysa markaa masaajidkii ma dhiig baad gaadhsiinoo sijaayaddii aad gaadhsiinoo ma wax dhiigaa kaa daadanaya wey oo gacantaada ku jira ayib rawxa wariya aljamaacatu baa warisay ila albukhaariya bukhaari mooye meeshaa waxaa ka muuqata haweenay caado qabta oo masaajidka dhex gashay oo wax ka soo qaadaysa waxaana daliishana loo daliishanayaa inay dhex mari karto masaajidka inay dhex fadhiisan karto maaha taa lama gaadhin kuma tusayo laakiin wuxuu ku tusayaa inay dhex mari karto hadday xaa'idadii dhex mari kartana junubkiina waa kasii xag jiraa leanna xugumka xaydka iyo janaabada waxaa adag bay leeyihiin xaydkaasi adag marka xaydkiiba haddii lala dhex mari karo janaabadiina waa ka sii ag jirta ayib inay dhex mari karaanna waa madhabuljumhuur oo way dhex mari kartaa bay leeyihiin kuma nagaan karto saasay qabaan wa maymuunata qaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa rasuulu sal la alay waslam rasuulku wuxua yadkhulu mid gala calaa ixdaana middayo ayuu usoo geli jiray wa hiya xaa'idun iyadoo caado qabta iyadoo caado qabtuu nabigu u imaan jiray ayib fa yadacu markaasuu dhigi jiray ra'sahu madaxiisa fii xijrihaa dhabteeda ayuu dhigi jiray ha dhabtuu kaga seexan jiray oo madaxeeda madaxiisa ayuu dhabteeda saari jiray iyadoo caado qabta ayb fa yaqra'u markaasuu ahrin jiray alqur'aana qur'aankuu ahrin jiray wahiya xaa'idun iyadoo caado qabto iyadoo dhabta uu kaga jiifo oo madaxiisu saaran yahay ayna caado qabto ayuu qur-aanka ahrin jiray uma kadibna taquumu way istaagi jirtay ixdaanaa midaya bikhumratihi bay u istaagi jirtay nebiga sijaayadiisa fatadacuhaa markaasay dhigi jirtay fi lmasjidi masaajidka dhexdiisay u dhigi jirtay wa hiya xaa'idun iyadoo caado qabta yacnii intay guriga ka qaaday meesha masaajidka dhexdiisay u geyn jirtay bimacnaa marka masaajidkii bay dhex gashay sooma iyadoo caado qabta ayb rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wannasaa'iyu sheekh albaani wuxuu leeyay sanadkiisu waa xasan fi shawaahid dacfi baa ku jira laakiin waxoogaa waa waa yaro xoogaysan karaa buu leeyay wa can jaabirin waxaa laga warin qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu axadunaa midkaya yamuru mid mara fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa junuban isagoo janaabo qaba mujtaazan oo haddana gudbaya ah, mujtaazan oo gudbaya rawa waxaa wariyey saciid ibnu mansuur baa wariyey fii sunanihi sanadkiisa waa daciifoo waxaa ku jira nin la yidhaahdo abuzubayr almaki abu zubayr almaki ah, oo mudallis ah ayaa cancaneeyey ah, cancanatu abi zubayrin makina yani waxa weeyaan waa daciifa ah, waa hayru muxtamala lama qaadan karo sidaas daraaddeed cillada xadiidku waa khawfu tadliiskaas dacfigaasa marka yaa xadiidka ku jira ayib sanadkiisu waa daciif waxaa kaloo wariyay sidoo kale bayhaqi fi sunan ibn abi shayba ibn mundir fi lawsat cillada xadiidkuna waa taa iyadaa wey oo waa daciif waan caiشhaa radi alه anha qaalad waxay tihi jaءa waxaa yimid rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkaa yimid wاlxaal wawujuuhu buyuuti aصxaabihi iyadoo nebiga saxaabadiisa guryahoodu guryaha wajiyadoodu shaaricatun ay tahay mid jeeda filmasjidi shaaricatun ay tahay mid maraysa filmasjidi masaajidka dhexdiisa ah, yani wax weeyaan waxaa laga wadaa guryaha ayaa masaajidka saa ugu soo jeeday oo ridaha masaajidku way badnaayeene guryaha saxaabaduna way ku wareegsanaayeen an zayd bn aslamin qaal wuxuu ihi waxay ahaayeen asxaabu rasuulilahi sl lay slam rasuulka yani saxaabadiisu yamshuuna kuwa socday ahaan jireen fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa wahum junubun ayagoo janaabo qaba rawa waxaa wariyey ibnulmundir awsadku ku wariyey wax sanadan uma sheegin waa mucallaq tacliiq buu sheegay laakiin meel kaleeto lagaga hadlayana ma arkin wa can caaishata radiallah anha bimacna waa daciif wacan caishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi jaaa waxaa yimid rasuulu lahi sal ly waslam wa wujuuhu buyuuti asxaabihi isagoo saxaabadiisa guryahooda wejiyadooda guryaha wejiyadooda iyo afkoodu shaaricatun ay tahay fi lmasjidi masaajidka mid marayso oo gudbaysa ay tahay macnaa masaajidkay ku jeedaa oo sida jid oo kale weeyo jid masaajidka loosii marayo yacni eh, saxaabada guryahooda masaajid ku wareegsanaayo iriduhuna waxay ku soo jeedeen masaajidka iridihiisa marka aggaa laga soo geli oo aggaa laga soo geli oo aggaa laga soo geli saasaa loogu soo jeeday marka ayb faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam wajihuu jeediya haadihi lbuyuuta guryahan can ilmasjidi masaajidka ka jeediya iridaha guryaha masaajidka ka jeediya oo dhankaa uga jeediya uma kadibna dahala waa soo galay rasuulu lahi sal allahu alayh waalih wasalam walam yasnac iyadoo aynan samaynin alqawmu raggii shay-an ayna waxba samaynin dadkii iyagoo waxba samayninoo arrinkiian waxba ka bedelin oo weli guryihii ay masaajidka usoo jeedaan ayuu nebigu haddana soo galay salawatu rabbi waslamu caleyh rajaaa an tanzila maxay saxaabadu amarka u qaadan waayeen cilladu waata xikmaddu waxa weeye rajaaa an tanzila rajo ay rajaynayaan darteed an tanzila inay soo degto fiihim dhexdooda ruksatun ruksa inay ku soo degto yacni waxay islahaayeen bal waxoogaa u yara kaadiyo ha ku degdegina in ilaahayba idan dambe dib ka keenaa dhex karta xoogaa jaanis hawsha yara suga marar badan bayna dhacday markay waxoogaa amar ku yara adag yimaado amar la siiyo hawshuna ku yara adkaato waxay dhihi jireen balu yara kaadiya mmarbay marar bay dhici jirtay oo in ilaahayba bedelaabaa dhici kartee marar badan bayna sidaasoo kale noqotay oo amarkii la siiyey tay yaro sugeen baa alla bedelay ama rasuulku bedelay salawatu rabbi waslamu caleyh ayb rajaa an tanzila fiihim ruqsatun inay ruqso dhexdooda ku soo degto iyo arrinkooda raja ay ka qabaan darteed fa fakharaja markaasuu soo baxay ilayhim iyaga nabiga usoo baxay sal lay slam qaala markaasaa wuxuu yidhi wajihuu jeediya haadihi lbuyuuta guryahan can ilmasjidi masaajidka jeediya fa innii anugu laa uxillu ma xalaalaynayo almasjida masaajidka uma xalaalaynayo lixaa'idin haweeney caado qabta walaa lijunubin iyo nin janaabo qabatoona cillada loo diiday maxay tahay marka xadiisuu tilmaamayo yacni dumarkii caadada qabay iyo raggii janaabada qabay iyo maadaama guryihii ay ku soo jeedaan ayay masaajidkii dhex gelayaan saasay udhex marayaan macana rawa waxaa wariyey abu daawuuda baa wariyey wa kadalika bayhaqi baa wariyey waana daciif xadiidkani isaguna ma sugna sanadkiisa waxaa ku jira dhowr ciladood gabadh la yidhaahdo jasrata binti dajaaja oo daciifadaa ku jirta sida bukhaari uu leeyay bukhaari baa daciifiyey sidaas daraaddeed ba xadiidka waxaa daciifiyey alimaam albayhaqi ibnu xasmi cabdilxaq alishbiili sheekh albani shawaahid buu u sheegay aan waxba ku kordhinaynin xadiidka shawaahid buu leeyahay laakiin wax tabara uma kordhinayaan buu leeyaho ma xoojin karaan ayb laakiin sidaa ay tahay xadiidkan waxaa soo dhoweeyey oo saxiixiyey ibnu khusayma iyo abulxasan ibnu qataan iyo shawkani iyo way soo dhoweeyeen oo waxoogaa way xoojiyeen ayb xadiidka marka waa daciif wacan ummi salmata radi allahu canha qaalad waxay tihi dahala waxaa soo galay rasuulu llahi sala allahu alayhi waaalih wasalam sarxata hada almasjidi masaajidkan bannaankiisuu soo galay sarxadu waxa weeyaan waa carsada alcarsa carsadana waxaa la yidhahdaa waa bannaanka bannaanada guryaha u dhexeeya ama guryaha hortooda ku yaalla ee inta badan lagu caweeyo ayaa waxaa la yidhaahdaa yani e, e, sarxa la yidhahdaa carsatana waa la yidhahdaa muxuu ahaayey jamaceeduna waa carasaad carasaad baa carso markaa lagu jamciya sarxata hada almasjidi masaajidkan bannaankiisa ayuu soo galay fanaadaa markaasuu dhawaaqay biaclaa sawtihi sawtkiisa midka ugu sarreeyuu ku dhawaaqay oo wuxuu yidhi ina almasjida masaajidku laa yaxilu xalaalu maaha lixaa'idin haweeney caado qabta walaa junubin iyo mid iyo nin janaabo qabatoona rawahu ibnu maajah baa wariyey kadalika ibnu abi xaatim fi lcilal ku wariyey xadiidkanina wuxuu leeyahay saddex ciladood buu daciif leeyahay cilada koobaadii jasrata binti dajaaja gabadhii baa ku jirta daciifka ahayd ee xadiiska horena lagu cileeyey waxaa kaloo ku jira in la yidhahda abulkhaaab alhajari oo majhuulon la aqoonin nin la yidhahdo makhduuj adduhali oo isagana aan la tawhiiqininoo isagana majhuula ah. ibni xasmina uuba leeya waa saaqid nin ah, yani dhacsan wey waba ka jira cilada saddexaadi waxa weeye ama cilada afraad alimaam abu zurcat araasi wuxuu rajaxay xadiidkani inuusan xadiiu caaisha ahayn inuu yahay waxaan u jeedaa xadiiu ummi salama inuusan ahayne xadiiu caaisha inuu yahay ruwaadda unbaa khaldantaye xadiidku waa uun xadiidkii hore buuhi xadiidkii kan ka horreeyey caaisha weeyaan ama ummu salama in meesha la soo geliyo waaba khalad buui abu zurcat araasi cilladaasu xadiidka isaguna u sheegay almuhim xadiidku waa daciif ma sugna wuxuu sheekhu yidhi marka axaadiistaa wada daciifka markuu keenay inta ka sugani waa labadii xadiisee hore soo ma intan dambona wada daciif wahaada kani buu sheekhu yidhi yamnacu wuxuu diidayaa bicumuumihi caamnimadiisa wuxuu ku diidayaa dukhuulahu gelitaankiisa mulaqan uu galo dukhuulahu inuu masaajidka galo mulaqan kala qaad la'aan kharaja waxaa baxay minhu xaggiisa waxaa ka baxay galitaanka oo dhan markii hore waa diiday soo ma kharaja minhu waxaa ka soo baxay almujtaazu midka u gelaya inuu gudbo darteed maxaa hadhay marka oo diidada ku hadhay midka ku nagaanaya kaasaa ku hadhay marka limaa sabaqa waxa soo hormaray daraaddeed limaa sabaqa oo maxay ah xadiistii hore ee soo sheegtay haduu gudbayo in loo ogol yahay taasaa tilmaamaysa haduu dhex marayo inayna dhib lahayn wlmutawadi'u ha laakiin kharaja waxaa bahay minhu xaggiisa almujtaazu midka gudbaya ee masaajidka dhex maraya wlmutawadi'u iyo ruuxa weysaystayo isagoo janaabo qaba soo weyse qaatay kaasina waa ka baxaya kamaa dahaba siduu ku tegay ilayhi isaga xaggiisa axmadu axmed iyo waisxaaqa isxaaq say ku tageen axmed ibnu xambal iyo isxaaq ibnu rahwiya saaxibu madhab buu ahaa saaxibu axmed ibnu xambal saaxibu madhab buu ahaa muxadina waa ah sheikh lbuhaari waa isxaaq ibnu rahwiya isxaaq ibnu ibrahim alxandali ayib su-aasha waxay tahay marka ninka masaajidka dhex marayee janaabo qaba ama haweenta caadada qabtee dhex maraysa axaadiistaa horaa soo saartay buuhi ka janaabada qabee weysaystay daliilkiisii aawe oo hadduu weyse qabo inuu dhex geli karo oo dhex fadhiisan karo xaggee buu daliil uga keenay waxbamuuna usoo sheegin hadduu usheegi raba marka waa ka marka limaa rawaa wuxuu wariyey darteed saciid ibnu mansuur fii sunanihi uu ku wariyey qaala wuxuu yidhi xadaana cabdilcaziiz ibnu muxamed can hishaam ibni sacdin can zayd ibni aslam can cataa ibnu yasaar qaala wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay rijaalan rag oo min asxaabi rasuuli illahi sala allahu alayhi waalihi wasalam nebiga saxaabadiisa ka mid oo yjlisuuna fadhiisanaya fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa fadhiisanaya wlxaal hum iyagu mujnibuuna kuwa janaabo qaba yihiin idaa goortii tawada'uu ay weysaystaan wuduu'a asalaati salaada weysadeedoo kale xadiiskaa saciid ibn saxaabadu inay dhex fadhiisan jireen masaajidka ayagoo janaabo qaba markay soo weyse qaataan oo janaabada weyse ka dambayso ayuu u daliishanaya laakiin waa ficil saxaabo soo maa waa daciif waa waxaa dacfigii sabab u ah hishaam ibnu sacdigaasi sanadka ku jira hishaam ibnu sacdkaas waa daciif lisuu'i xifdihi warawaa wuxuu wariyey buu yidhi xambal ibnu isxaaq saaxibu axmeda axmed saaxiib ardaygiisa ahaa waay qaala wuxuu yidhi xadaanaa abu nucaym alfadl ibnu dukayn qaala xadaanaa hishaam ibnu sacd can zayd ibnu aslam qaala wuxuu yidhi kaana waxay ahaayeen asxaabu rasuuli sala allahu alayh waali wasalam nabiga saxaabadiisu yataxadauuna kuwa sheekaysta fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa walxaal hum iyagu calaa hayri wuduu'in ayna weyse qabin wa kaana rajulu ninku wuxuu ahaa yakuunu mid ahaada junuban mid janaabo qaba fayatawada'u markaasuu soo weysaysan jiray isagoo janaabo qaba uma kadibna yadhulu wuu geli jiray almasjida masaajidka fayataxadau markaasuu ku sheekaysan jiray ah, isagoo janaabo qaba laakiin soo weysadu masaajidka imaan jiray waa fadhiisan jiray waana ku sheekaysan jiray sidaas way macanaa sanadkaana waa daciif isagana maxaa ku jira ninkii laftiisii baa ku jira soo maha hishaam ibnu sacad baa ku jira labada sanadba sababtaasay daciif leeyihiin oo waxaa daciifiyey ninka alimaam abu xaatim araasi ibnu muiin amed ibnu maciin iyo axmed iyo nasaa iyo hayrkoodba macnaa marka ma sugna labada aarba ma sugna haddayse sugnaan lahaayeen waxay u ku tusi lahayn waa saxaabo ficilkood waay ficlu saxaaba oon ijmaac ahaynna xujo ma aha khaasatan haddii la helo saxaabo ku khilaafsan waa uun madhab saxaabada qaar ka mida saa unbay noqon lahayd hadduu sugnaan lahaa mabase sugnaba oo waa aciif manaa masaladu nusuusta uu sheekhu u keenay iyo axaadiista uu u keenay waa taa waa masalada ah ma la dhex mari karaa in la dhex mari karo xaa'idadii baaba dhex gashay taa iyada meel iska dhig jumhuurtooduna way qabaan in la dhex mari karo junubka iyo xaa'idaduba masaajidka ay dhex mari karto khaasatan haddayna masaajidka marka ayna dhiig iyo waxba ku halaynayn oo wax ka daadaadanaya uusan jirin amaa inuu dhex fadhiisto oo isagoo janaabo qaba masaajidka dhex fadhiisto badankood way diidan yihin axaadiista ku soo aroortayna waa wada daciif wax xadiisoo nabad gashan oo sugan oo ruux janaabo qaba ama haweene caado qabta masaajid inuu dhex fadhiisto diidaya oo sugani ma jiro kuwa ugu roon muran baa ku jira sida xoogga badanna waa inayna sugnayn mar hadday sidaas tahay masaladu waxay u xoog badan tahay in junubka iyo haweenta xaa'idada aba masaajidka ay dhex fadhiisan karaan xaggee laga daliishanayaa waxaa loo deliishanayaa asalkii ahaa addaliil huwa cadamu daliil soo ma wax diidayba haddii la waayo saxaabaduna janaabo qabi jireen dumar caado qabana ay jireen arrintuna ay dhici jirtay shaariciina aan laga haynin wax uu diiday taasaaba daliil ah soo ma kaanat mimaa camad bihi lbalwa wax diidayna ma jiro oo la hayo ayib taasi waa mid midda labaad culimmada qaarkood waxay u deliishanayaan oo masaladaasi daliil u deliishanayaan malbukhaariya ka mid a ah, oo qaba wuxuu u deliishanayaa xadiidkii gabadhii masaajidka xaaqi jirtay ee saxiixulbukhaari iyo hayrkii ku timid markii dambena intay dhimatay nebigoon ogayn saxaabadu ay iska aaseen markuu nebigu waayeyna uu yidhi war gabadhii aawe oo yidhahdeen rasuul ilaahi way dhimatay waan iska aasnay war bal qabrigeedii geeya intuu yidhi qabrigii tegey oo nebigu ku tukaday salawatu rabbi wasalam iyadoo qabriga ku jirta gabadhii qisadaa lahayd qisadeedu u daliishanaya leanna waxaa ku soo arooray gabadhaasi masaajidkayba dhex deganaydba guri kaleba ma lahayd masaajidka qayb ka mid ah guri u ahaa meeshaasay bari jirtay kasoo toosi jirtay masaajidkana way nadiifin jirtay ayib haweeney hadday tahay inay caada ku dhacayso ma baa ka jira masaajidkana dhex degan tahay meel kaleba male a meeshaa ka muuqata xilliyo ay caado qabto inay masaajidka dhex jiiftay oo joogtay baa ka muuqata adiladaasaa loo daliisha culamada qaarkood daliisha laakiin haddii la waayo wax ku tusayana la waayo wax diidayana sugnaan waaye mas'alada wax weeye albara alasliya la qaadano wax diidaya ma jira asalku inay bannaan tahay wa masaladu marka saasay u xoog badan tahay waa masale khilaafiya laakiin iyaduna waxay u xoog badan tahay dhexmaridda iska daay dhex fadhiisiga haddaan masaajidka wax ku hallaabaynin wax diidayo cad looma hayo wabilahi tawfiiq wa sal allahuma w sllam cala nabiyina mxamed wala alihi w saxbi waslem